bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaciin baabun aلtacajubu lahu siiqataani maa afcala zayda ilى aakhirihi inta waxaan ka gelaynaa baab la yihahdo baab tacajub baabu tacajub tacajub waxaa la yihahda fi luga inficaalu yaxduthu fi الnafsi cinda الshucuuri bamri khafiyi sababuhu waxa weeyaan qofka naftiisa oo wax la inficaalo oo ku ta'ahuro markuu dareemo wax sababteeda ay qarsoon tahay inay dhacaan wax oo calaa gayri alcaada waalma'luuf wax ka baxsan markuu arko dadka qofkii uu la yaabo yaa tacajub la yidhaahda walidaalika waxaa la yidhaha idaa dahara alcajabu la idaa dahara asababu batala alcajab shayga sababtiisa haddii la ogaado la yaabkiisa waa waa bura haddii wixii antaad la yaabtid oo sababtaas ay ku yimaadeen waxa weeyaan waa sababtii way kaa zuulaysaa marka tacajubka wuxuu leeyahay laba qeyb waaye midna waa qiyaasi midna waa samaaci midka baabka baabka naxwada ku leh waa midka qiyaasiga ah oo afcaal lagu yaqaana leh oo laba ficil eh oo maa afcala iyo afcil bihi labadaas wasan ou leeyahay marka midka kalena waxa weeyaan waa yuxfad walaa yuqaasu caleyh markaasuu ri atacajubu lahu siiqataani buu leeyahay siiqada ugu horeyso maa afcala zaydan weeyaan zayd maxaa macnaha maa axsana zaydan zayd maxaa wanaag badiyey wa icraabuhu waxa weeyaan maadi mubtada baa laleeyahay oo bimacnaa shayin cadiim ah maa maadi waxay ka dhigan tahay shay cadiim wa afcalana ficlu maadin weeyaan faaciluhu damiiru maa maa afcala haddii layihahdaa afcala ficl maadi walfaacilu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiru yacuudu ilaa maa wa zaydan mafcuulu bihi waay wاljumlaةu oo maa afcala maadi hadday mubtada noqoto jumladan afcala zaydanne khabaru maa waay marka maa afcala zaydan saasaa loo icraaba waa axadu wujuuhi اlicraab alarbaca maa afcala zaydan haddii la yidhaahdo maadi in nakira taama laga dhigo in nakira naaqisa laga dhigo macrifa taama in laga dhigo macrifa naaqisa in laga dhigo haddii taama noqdaan jumladan afcala zaydana khabar noqonayso haddii naaqisa laga dhigane khabarkii waa xadfan yahay afartaas caraabay leedahay shaarixana ayaa aada u sheegi doono io wa afcil bihi siiqada labaad lahu siiqataani maa afcala zaydan wa afcil bihi maa afcala zaydan wa afcil bihi weeyaan wa huwa bimacnaa maa afcalahu bay lamid tahay afciltaas siiqatulamri ha u muuqato laakiin waa bimacna almaadi waxay ka dhigan tahay maa afcalahu ayadoo adigoo aad tiriyey wa asluhuna waxay ahayd afciltan asalkeeda afcala bay ahayd ay saara daa kadaa buu noqday ka agada albaciiru baciirkii baa qanjiraystay algudda aa laga keenay agada ay saara daa gudatin mid qanjir u saaxib ayuu noqday faguyira lafdu lafdigii baa la tagyiiri afcala soo ahay yaa afcil loo bedelay wasiidat ilbaau ba'di baa lagu siyaadiyey fi lfaacili meeshay agada albaciiru akadadii akida a layidhi albaciiruna ba-a lagu siyaadi oo waxaa layidhi afcil bihi waxaa loogu siyaadiyey liislaaxi lafdi lafdiga in la hagaajiyo fa min thama huna maadaama ficilkii afcala ahay oo maadiga ahay calaa suurati alamri oo ku yimid oo afcil ah yaa waxaa qaab darnaaday asigoo suurati amar leh in isim daahir loo tiiriyo liannahu ficilka amar oo waaxidkaa ah damiirow gotaa isim daahir ma godo kara ismac uqtul idrib idhab haddii liila damiirow godan karaa marka wax siiqatu amri u eg ficil daahir ee gotay sayn u noqonin yaa faacilkii godnaaye ba lagu ziyaadiya lafdigiisi la jari xaqiiqadina faacilu u yahay markaasaa waxaa leey ba'dan laazim weeyaan bikhilaafihaa ba'di khilaafkeeda fi faacili kafaa lagu ziyaadiyey khilaafsan oo kafaada faacilkeedii kafaa bilaahi ba'daas oo bilaahi ku jirto faacil waaye ba'da faacil ma allahdaa faacile ba'a lagu ziyaadiyey laakiin ziyaadadaas laasim ma aha waa la goyn karaa wakafa allaahu lmu'miniina ayaa la dhihi karaa laakiin midan oo ba'da faacilkan ba'da lagu ziyaaday bacda afcil laasim waay oo lama heli kara asmic wa absir zaydun lama dhahay bizaydin in la yidhaahdo waay ayib marka labadii siiqaa lagu sheegay siiqada hore maa afcala zaydan iyo icraabteeda lagu sheegay axadu wujuuhi alciraab midaa laga sheegay midda labaad waa afcil bihi oo iyadana iyada lamid ah laakiin lafdiga kaga duwan markaasuu leeyahay ficli tacajub shuruuduu leeyahay wa inamaa yubnaa waa la bineeyaa ficla atacajubi tacajubka labadiisa ficil afcala iyo afcil labadaas uu leeyahay labadaas waa la bineeyaa iyo wasmu tafdiiliba min ficlinaa laga bileeyaa thulaathiyin sadexa muthbatin sugan mutafaawitin kala dheeraad aqbalayo taamin ee taame mabniyin lilfaacila loo dhiga loo bineeyey laysa ismu faacilihi afcala afcal u ahaa intan shuruuda istiqraa bay ku timide kalaamu lcarab markii la fiiriyey tatabuc loo sameeyey isticmaalaadkeeda ficla tacajub ay isticmaalayaan ismu tafdiil yaa la arkay shuruudan inay ilaalinayaan marka shardi ugu horeey min ficlina layidhi ficlin markii la yidhaahdo ficla tacajub isim lagama keeno ismu tafdiil isim waa yahay laakiin isimkaas mushtaq waay ficilka laga soo qaatay waxaa shardiga inuu ficil thulaathi yahay thulaathiyaa la yidhi rubaaci lagama banaynayo oo hadda mathalan daxraja oo kale ma maa maa daxraja zaydan lama dhahay muthbatinaa la yidhi ficil nafyi ah oo sida leyse iyo wixii lamid ah ma geli karto ficli tacajub mutafaawitin ay qaabilin litafaawuti waxaa la rabaa ficilka wax lala yaabi kara inuu noqon karo laakiin afcaasha maata iyo halaka iyo lagama dhisaay liannahu laa tafaawuta fi lmowt qofka hadduu badhinto waa khalaas taamina laleeyahy ficil naaqis inuusan ahaanin kaani akhawaadkeeda eedanna iyo akhawaadkeeda afcaalu lmuqaaraba in laga dhisin mabniyin lilfaacili oo macnaha ficilkii musame inuu yahay ee majhuul ousan ahayn oo waxaa leey maa adrabahu maa acqalahu maa axsanahu laakiin maa uxsinahu maa udribahu lama dhahay laysa ismu faacilihi calaa afcal ficilkaas ficli tacajub laga dhisayo inuu isimkiisa faacil afcal ku imaanin saysan isugu darsoomin ficli tacajubki iyo ismigii faacil saysan isugu darsoomin hadda fiiri markii aad tiraahdid sawida iyo xamira isimkoodi faacil aswad iyo axmaroo ku imaanaya lama dhahay marka maa aswadahu maa axmarahu maxaa madow badiyey maxaa gaduud badiyey lama dhahay liannahu axmarkii ma isim faacila mase waa ficla tacajub la kala ma garanay ismu tafdiil afcal buu ku yimaadaa isimkii faacil hadduu afcal ku yimaado ismu tafdiilkii oo afdalka ahaa iyo waxaa isku darsamayo iyo iyo iyo ismu lfaacilgo ficilkaa isku darsamaya intaasoo dhan lama ogolo marka musanifka hadduu asigaa faahfaahinay sidiisa lean daafno kitaabka waa sharxan yahay haddii maanta aan isku tacalujino inaan kor wax ka sheeg sheegno oo haddana wixii ay sharaxa ku soo arooraan macno weyn ma laha marka fiiri atacajubu tafaculun weeyaan oo min alcajabi laga keenay tacajub haddii la yidhaahdo waa ficilkan cajiba oo ficil isim tafacula laga keenay walahu tacajubkii wuxuu leeyahay alfaadun kathiiratun hayru mubawabin laha fi naxwi abwaab badan oo naxwada oon baab ku lahayn oo samaaci ahoo yuxfad walaa yuqaas ka qowlihi tacaala kayfa takfuruuna biاllaahi layaab waay kayfa takfuruuna bilah waaba la yaabe kayfa waaba la yaabe takfuruuna biاllaahi ilaahay siaad ugu kufrinayseen wa kuntum amwaatan faaxyaakum thuma yumiitukum thuma yuxyiikum thuma ilayhi turjacuun wax la yaab la weeyaa yani in ilaahigii intaasoo maraaxil ku marsiinayo inaad haddana aad gaalnimo kula hortimaadid wax lala yaabo makhluuqaadka ay la yaabaan weeyaan ilaahay lama yaabayo kulu shay yacrifu qabla wuquucihi yaabidna waxay ku timaadaa man khafiya asbaabaha wa qowlihi calayhi salaatu wasalaam subxaana allahi ina almu'mina laa yanjusu xayan walaa meyitan xadiidkan abu hurayra markuu soo junub ee nabiga ka hor yimid yuu ka weecday markaasaa waxaa lagu yiriyey abu hureyra waa tad iga hortimid waad iga leexatay maxaajir markaasuu leeyahy rasuulkiisiiyow junub baan ahay anigooni oo macnaha asiga wuxuu isku arkaa daahir aanan ahayn inan ku salaamaa ila qaab darnaatay markaasuu nebiga yiri subxaana allahi wax lala yaabo uu nebiga la noqotay ina almu'mina laa yanjusu xayan walaa mayita ninka mu'minka ma nijaasoobo laakiin gaalnimada iyo nifaaq ayaa nijaas ah wa qowlihimaa kamida eh, lilaahi daruhu faarisan ay carabti tiri lilaahi ilaahay bay u sugnaa daruhu labanu barbaarkiisa faarisan min faarisin nin oo macnaha dagaalyahan oo fardaha si fiican u fuuli badan markaad aragtid ee carabti lilaahi daruhu faarisan ay tiraahda iyo wa qowli shaaciri weeyaanoo yaa sayidan maa anta min sayidin muwada'i alaktaafi raxbis raxbi diraaci uu yiri yaa sayidan sayidow maa anta adiga maxaa tahay min sayidin waa la yaabsan yahay maa anta adiga eh, waxaa tahay min sayidin maa anta adiga min sayidin adiga maxaad sayid tahay oo kale waay muwada'i laktaafi garbihiisa nin la goglay raxbi diraaci eh, gacmihiisana ay ay waasac yihiin oy fidsan yihiin marka waxaa lagala jeedaa hadda yaa sayidan ma antas min sayidin yani nin oo sayid ah oo sayid la yaab leh saas waa maa anta min sayidin sayid ma maxaad sayid la yaab leh aad tahay muwadaci ilaktaafi garbihiisa macnaha ay goglan yihiin oo dadka macnaha dhabarkiisa dadka dabarka ku qaado macnaha waxaa loo jeedaa dadka duruuftooda iyo mashaakiladooda xaliyo raxbi dhiraaci macnaha xusulihiisana ay waasac yihiin waxaa laga jeedaa kinaaya can iljuud iyo wa taxamuli mataacibi innaas muwadaci laktaaf saas weeyaan marka waxaa tahay sayid la yaab leh intaas waa iska muqadima wاlmubawabu lahu fi اnaxwi naxwada waxaa baab ku leh siiqataani maa afcala zayda iyo wa afcil bihi markaasuu fa ama siiqat luulaa markii maa afcala zaydan layiraahda maadi ismun weeyaan oo mubtada ah waاkhtulifa fii macnaahana calaa madhabayniya laisugu khilaafay axaduhaa anahaa nakiratun inay tahay taamatun taama oo bimacnaa shay maa axsana zaydan maa axsana zaydan zayd maxaa wanaag badiyey wa calaa hada alqowl haddii maadi nakira taama aan iraahdo famaa bacdaha waxa ka dambeeya huwa alkhabar waay wa jaaza alibtidaau bihaa maadi in mubtada laga dhiga waxay u banaanaatay waa limaa fiiha waxaa iyada ku jira oo min macna tacajub ah marka shayga hadduu istifaam noqdo ama tacajub ou noqdo nakiraba ha noqdo in lagu bilowdaa banaanayd kamaa qowluu fi qowli shaaciri say yidhaahdeen cajabun litilka qadiyata wa iqaamatii fiikum calaa tilka alqadiyati acjabu cajabun waxaa la yaable litilka midaas qadiyatan xaal ay tahay wa iqaamatii nagaashadayda fiikum adinka aan idinku dhex nagaado calaa tilka alqadiya maca tilka alqadiya yaa acjabu ka yaab badan buuri yacni waxaad aad samaynaysiin wax lala yaabo waay waxaasa la yaab leh adinkoo sifadaas iyo khasladaas leh inaan haddana idin dhex fadhiyo marka cajabuntaas mubtada waay litilka jaaru majruurna khabarkeedii waa cajabun waa nakira sidee loogu bilowday liannahu macna tacajubka ay ximbaarsan tahay weeyaan ayib wa imaa liannaha ama waxaa loogu bilowday maadina mubtada waxaa loo yiri liannahaa fii quwati lmawsuufa ma nakira idoo ah yay waxay lamid tahay inay bimacna almawsuuf ay macno qabtaa id ilmacnaa waxa weeyaan un cadiimun yaa xasana zaydan maa axsana zaydan xaqiiqadii waxay la eg tahay shay weyn baa zayd wanaajiyey saasay la eg tahay kamaa qaaluu say u yidhaahdeen sharun baa ahara ka qaylisiye daanaabin mid oo maci u saaxiib ee shar un baa ka qaylisiisay ina macnaahu waxa weeyaan sharun cadiimun yo ahara daanaabin sharuntaas waxay mubtada u tahay waa bimacnaa nakiro waa in lagu bilowdo ma banaanayn laakinaha waxay ximbaarsan tahay bimacna almawsuuf inay tahay oo cadiimuna meesha ugu qarsan ayib marka nakira taama jumladan afcala zaydana khabarkeedii ay noqotay athaani midda labaad annaha taxtamilu thalaathata awjuhin saddex weji bay ixtimaali kartaa axaduhaa an takuuna nakiratan in ahaata taamatan kamaa qaala siibaweyhi wthaani an takuuna nakiratan inay ahaato mawsuufatan biljumlati alatii bacdaha maa axsana zaydan maadi nakira taama haddii la yihahdo mubtada wa axsana zaydana khabar ay noqonay haddii nakira mawsuufa la yihaahdane maadi waa mubtada jumlada sifadeedina waa maqan tahay oo maadi waa nakira mawsuufa ah oo jumladan axsana zaydan yaa sifa noqonayso mawsuufatan biاljumlati alatii bacdaha axsana zayda jumla min alficli walfaacilu mafcuulu bihi fii maxali rafcin sifatu lima khabarkiina waa maqan yahay markaas oo shay un cadiimun ay noqonaysaa w ama thaalithu midka saddexaad an takuuna macrifatan in noqoto mawsuulatan lagu xariiriy biljumlati alatii bacdaha ina maadi la yidhaahdo bimacna ladii wa maa shay ay ladii shaygii axsana zaydan wanaajiye ay noqona jumladan axsana zayda min alficli wlfaacili laa maxala lahaa min alciraab liannaha silat lmawsuul ayib wa calaa haadayni alwajhayni falkhabaru maxduuf wاlmacnaa waxay noqonaysaa shayun shaygoo xasana zaydan wanaajiye cadiimun weeyaan marka shay-untii maadibay ay booskeedii fadhisaa jumladan xasana zaydan sifa bay noqotay cadiimunna khabarkii bay noqotay waa maxduuf khabarkii waa markii nakiradii mawsuufa laga dhigo ama waxay noqonay aw iladii xasana zaydan shayun cadiimun marka maadi aladiia lagu awilay xasana zayda jumla min alficli wاlfaacil mafcuul bilah maxalaha min alcabd naasiraة mawsuul aladii mubtadaeed shayuna waa khabar cadiimuna sifadiisi waay wa hada qowl اakfash weeyaan buri marka afartaas icraabaa ku jirto musanifka hadda saddexuu ka sheegay macrifadii uu ka dhigay macrifo oo oo naaqisa ah maadi bimacna aladii buu ka dhigay mara waxaa la yihahdaa macrifa taama jumladan ka dambeyso axsana zaydana khabarkeeda ay noqotaan laakiin maadaas haddii aladii lagu ta'wiiliyo markaas ma noqon karto jumlada ka dambeysa khabar umano liannahu mawsuul haddii laga dhiga silay u baahan yahay laakiin maadi waxaa laleeyahay waa macrifa axsana zaydana khabarkeedii waay qowlaa saas qabo ayib marka hadda ciraabtiiaan kasoo baxnay wa amaa afcala fazacama alkuufiyuuna waxay sheegteen hadda waxaad moodaa waa ama afcala baab kale ayn galnay ma aha ayadii lasoo icraabay baa haddana laga hadlaya layiri wa amaa afcala labadii ficil maa afcala iyo afcil bay ahayd wa amaa afcala fazacama alkuufiyuuna waxay sheegeen annahu afcalkii ismun inuu yahay waxay yidhahdeen bidaliili annahu yusaqaru waa la taskiirinayaa oo carabti waxaa laga maqlay qaaluu inay yidhaahdeen maa uxaysinahu maxaa wanaag yaris baday badnaysiiyey alaleeyahay uxaysinahu marka taskiirkana muxuu ka mid yahay min khawaasi اlasmaa wamaa umaylixahu maxaa macaan yaris badnaysiiyey alaleeyahay marka qoladaas waxay leeyihin waa isim ee ficil maba aha tan ay ahayd in marka hore intaan icraabta la gelin tan in la hormariyo liannau sheyga markii meel laysla saara kadib ecraabtiisa laga hadli karaa laakiin inta la ecraabo kadib inta lasoo noqdo asigii jawharkiisaaba laysku khilaafsan yahay layihahda fii nadar wa zacama albasriyuuna waxay sheegeen annahu ficlun maadin inuu yahay afcaladii wa huwa saxiixu weeyaan liannahu mabniyun cala alfatxi maa axsana ala leeyahay walow kaana sman hadduu ahaan lahay lartafac waa godminahay calaa anahu خبر inuu yahay maa axsanuhu ala dhihi lahay laakiin wax la kordhiga ولأنه waay waliannahu yalzamuhu haddana waxaa laasimayso maca yaai lmutakalimi nuun lwiqaaya nuun lwiqaaya wuxuu ka mid yahay min alcalaamaati alatii lilismi tobanka calaamo mid ka yahay yuqaalu waxaa la yihahdaa maa afqaranii maxaa ii baahi badnaysiiya ilaa cafwillaahi aa walaa yuqaalu lama yihahdo maa afqari lama yidhaahdo marka haddaad aragtid shay yaa ulmutakalimka iyo asiga nuunulwiqaay la dhexdhigayo inuu ficil yahay calaamo u tahay liannahu isimka haddii yaa ulmutakalim lala xariirsiiyo waxba dhib eh, ma diidayo ghulaami beyti cayni ra'si kursiyi yaad leedahay laakiin waxa ficilka wuxuu diida hoos dhig marka ficilka lama hoos dhigi karo yaa lmutakalimna waxay rabtaa kasra maa qablaha markaasaa sida labadooda loo kala badbaadiyo yaa nuunulwiqaaya la dhexdhigaa marka maadaama ficilkan markii yaa ulmutakalim ay la xariirsa nuunulwiqaaya la keena daliilu calaa anahu ficlun markaasuu musanifku yidhi wa ama ataskhiiru fashaadun maa uxaysinahu la yiri carabta ay taskhiiriyeen waa shaad qaliil lwuquuc laa yukhrijhu min kownihi ficlan wa wajhu waxaa loo taskhiiriyana waxa weeyaan annahu ismu lficl afcaladii ashbaha alasmaaa asmadou shabahay cumuuman bijumuudiyo ka shabahay liannahu afcaal ficl tacajub jaamid waa jaamid marka lagu leeyahay tasaruf lama keeni karo laba wasan keligood oo aan laga keeni karin mudaaric iyo amar iyo aan laga keeni karin waay wa annahu laa masdara lahu ficilkaas masder lagama keeni karo asoo ficil tacajub ah wa ashbaha wuxuu si gaar ah u shabahay afcala tafdiil khusuusan waa bikownihi calaa wasnihi ismu tafdiil fulaanu afdalu min fulaan wa aclamu min fulaan afcal buu ku yimaada kana axsan iyo afcil waa isku wasan iyo wa bidalaalatihi cala ziyaadati ficli tacajub wuxuu tusinayaa ziyaado hadaa tiraa maa axsana zayda zayd maxaa wanaag badiyey dheeraada uu tusinay hadaa tira fulaan axsanu min fulaanna ziyaaday tusinayaan marka meeshaas iska shabahaan ayb wa bikownihimaa ay hadana iska shabaheen laa yubnayaani inaan laga dhisi karin ilaa mima stakmala shuruuطan shuruud wax dhamaystirtay maahina yaأti dikruhaa shuruudii hadda aan soo tirinay oo hadda sharxeeda imaan doono oo todobada shardi ahayd iyay iska wadaagsadaan ficla tacajubka iyo ismu tafdiilka wa fii axsana damiirunaa ku sugan mustatirun asturan biاlitifaaqi marfuucun cala alfaaciliyati lagu goday raajicun ilaa maa uu laabanay wa huwa aladii dallanaa kiina tusiye weeyaanoo calaa ismiyatihaa maada inay isim tahay maada oo ficli tacajubka ka horeeya inay isim tahay waxaa u daliila cawdu damiiri ilayha walaa tacuudu damair ila ila alasmaa lianna damiira waaba kana laa yacuudu ila cala alasmaa kaas weeyaan wa zaydan markii maa afcala zaydan liran mafcuulu bihi waa cala alqowli biana afcala haddaan qabo ana afcaladii ficlu maadi inay tahay qowl waay w mushabahun bihi mafcuul bihi a lagu shabahay calى alqowli biannahu ismun madhabtii kuufiyiinta ahayd haddaan irahdo axsanadaas waa waa isim oo ismu tafdiil haddaan irahdana isimka ka dambeeyo sidii oo waxaa weyaan sifatu lmushabaha mafcuulu bihi a lagu shabahayaa baa laleeyahy alxamdu lilah taas waxaa weeyaan marka waxaan ku dhamaynay siiqadii horo laba qowl baa horta ku jira ma ficil ba mase waa isim qowlka raajixa afcala waa ficil maadi wa kow maada ka horeysana isim waa licawdati damiiri ilayha labo ficilka isimka ka dambeeyana mafcuulu bihi weeyaan qowlka raajixa ah intaas markaan idhaahdo yaa jumladan axsana zaydan ma khabar ba mase waa sifo maadi bay u tahay labadii qowlba waa lagu soo wariyey haddii ayada waa sifa ama waa mawsuul la yidhaahdo khabarkii wuu maqan yahay haddii maada nakira taama waa la yidhaahdana ayadaaba khabar a khulaasada intaas weeyaan wa ama siiqatu thaaniyatu siiqada labaad fa afcil weeyaan oo fa afcil ah ficlun weeyaan biitifaaq awal afcala waa laysku khilaafsanaay laakiin afcil oo siiqada labaad reer kuufiini basriin waa isku wada waafaqsan yihiin ficlu biitifaaqin waay lafduhu lafdu lamri ou yahay wa macnaahuna atacajubu ou yahay layaab wa huwa khaalin min adamiir sidii afcaladii hore damiir musatir oo maada u laabanay ay u lahayd tan ma laha liannahu haddii la yidhaahdo wax baa ku qarsan meel loo laabo malaha laha kow wa aslu qowlika axsin bizaydin zayd maxaa wanaag badiyey wanaag badana aad leedahay asalkeeda axsana zayduna ay zayd waa wanaag sameeyey ee asalkii ahayd fiiri hadda asmic bihim wa asmic bihim wa absir macnaheedii ma aha asmic maqal wa absir arag ma ah ficil amaray noqon lahayd asmic bihim maxaa maqal badnaysiiyey wa absir maxaa arag badnaysiiyaa laleeyahay fiiri marka ficli tacajubki laqbadiisi inaad ka ogaatid ficilkii amar weeyaan marka waxaad leedahay axsin bizaydin asalkeedii axsana zaydun bau ahay oo lagala jeeda saaradaa xusnin wanaag mid u saaxib oo wanaag dheeraad ou helay waay kamaa qaaluu say u yidhaahdeen awraqa shajaru shajarkii baa calayma bixiyey wa ashara albustaanu beertii oo geedaha lahayd baa ubax bixisay wa athraa fulaanun fulaan baa tanaad noqday wa atraba fulaan zaydun zayd baa faqiiroobay wa aghada albaciiru baciirkii baa qinjiro bixiyey marka oo bimacnaa saara daa waraqin wadaa zahrin wadaa tharwatin wadaa matrabatin ay faqrin wafaaqatin wadaa gudatin intaas macnaheeda ficilkan marka oo axsin bizaydin asalkiis meesuu ka yimid marka asoo asalkiisa muxuu ahay baa lagu yidhi axsana zaydun fasaara wuxuu noqday axsin zaydun saasaad iskugu qabanaysa asalkiisa maxaa lagu yidhi axsana zaydun buu ahaa fasaara bacda tacdiil ilaa ismi ficli tacajubi axsin zaydun ou noqday oo marka axsin ficil maadi ale ficil amar ma ah ayib zaydun faacil axsin ficil amar haddii la dhihi lahay walfaacilu damiir mustatir u noqon lahay laakiin ayadoo axsin ayaa waxaa la icraabayaa axsana icraabteedii oo kale axsin ficil maadi mabniyun cala sukuun likownihi ficla tacajub zaydun faacil bay noqotay faاstuqbixa lafdu baa la xumaystay lafdigii biاlismi اlmarfuuci ee lagu dhawaaqo bacda siiqati ficli اlamri wax amarka siiqadiisi leh gadaashiis isim daahira ah inuu goto wax u muuqata yaa la xumaystay ayib fa ziidat ilbaau ba'di baa lagu ziyaadiyey faacilkii oo zaydun ahay aabba ah, lagu siyaadiyey liislaaxi lafdi fa saara wuxuu noqday axsin bizaydin calaa siiqati umrur bizaydin oo kale marka fiiri axsin ficil maadi aada leedahay bزaydi albaaءu xarfu jari zaaئd زaydi faacil marfuuc calaamaةu rafcihi dma mqadara calى akhiri manca min duhuuriha اshtigaalu اlmaxali bxarakati aw manaca min duhuurihaa dukhuulu xarfi اljari zaa'idi calayh saasay noqonaysaa calىa siiqati umru bizaydin oo kale fa haadihi اlbaau bacdan oo axsin bizaydin bacda faacilka ku jirto tushbihu lbaaa bay shabahdaa fi kafaa billahi shahiidan oo waxay ka shabahdaa fi annahaa bacdan ziidat fi lfaacili kafaa bilah dilida kafaa ficil maadi bilahi albaa xarfu jarzaad allahi faacil baa laleeyahy walaakinahaa bacdan waxay kaga duwan tahay walaakinahaa bacdan tukhaalifuhaa waxay khilaaftaa min jihati annahaa bacda oo bizaydin ku jirto laasimatun mid laasim a ah weeyaan oo bacdan ficilka tacajub ka dambayso axsin bizaydin in la geliyo waajib wa wa tilka jaa-isatu lxadfi midaan kafaa bilaahina in la gooyana waa banaan tahay in la sheegana waa banaan tahay qaala suxaymu xawri oo cabdi bani xasxas eh cumayrata wadic in tajahasta ghaasiyan kafa shaybu walislaamu lilmari naahiya cumayrata wadic uu yidhi wadic cumayrata wadic ayuha shaksu asigaa isla hadlay wuxuu ri wadic sagooti ayuha shaksu cumayrata yacni sagootiyoo nabadgelyo dheh inta jahasta haddaad u diyaar garowdood u darbatay ghaaziyan yacni xaal aad tahay mid oo dagaal u socda haddaad tahay oo jihaad fii sabiili illaahi gabar jacaylkeeda iska dhaaf nin ma isma keeni karto gabar baan ka daba carcararaya iyo mujaahid fii sabiilillaahi baan ahay laba iskeeni karta ma aha kafashaybu cinradii baa kuugu filan iyo walislaamu waxay ku filan yihiin naahiyan lilmari qofka inay wax ka reebaan haddii aad islaam noqotay haddana duqnimo ay kugu darsanto shaybadii cinradii ay kaa muuqatay inaad gabar ka dabowra wareegatid waa qaab daran tahay waxaaba ku sii jirinba haddaad tiraahda aniga ee jihaadan u diyaar garoobay maxalu shaahidka waxaa weeyaan kafaadi faacilkeedii oo ba ayna gelin oo kafa shay buu la yiri oo kafaa bishaybi lama dhihin marka ba'da oo faacilka kafaa gasho marna waa la geliyaa kafaa bilaahi marna waa laga dayn karaa bikhilaafi albaa fii faacili afcil in la geliya daa'iman waajib weeyaan markaasuu yiri walaa yubnaa lama dhiso ficlu tacajubi iyo wasmu tafdiili lagama bineeyo ilaa mimaa ficil maahina istakmala dhammaystirtay khamsatu shuruudin axaduhaa an yakuuna ficlan inuu yahay waa kow falaa yubnaa lagama bineeyo min gayri ficlin falaa yubnayaani lagama dhiso min gayri ficlin ficil waxaan ahayn walidaalika khudia waxaa lagu gaf xukmiyey man banaahu min aljilfi wاlximaari ninkii ka dhisay jilfi oo isima iyo ximaar oo isima ah oo yiriyey nin asoo ka hadlay maa ajlafahu maxaa qallaf badnaysiiyey maa axmarahu maxaa dameernimo badnaysiiyey qofaad caynaysa maa axmarahu markaasaa lagu leeyahy ficil oo axmara layidhah ma jirto ficilkaanna isimkan oo ximaarna lagama keeno ficla tacajubi washada qowluhum yaa shaadoobo maa alasahu wa huwa alasu min shidaad ay yidhaahdeen maa alasahu maxaa tuugnanimo badnaysiiye carabtii horaa laga maqlay alasadana min alisiyaa laga keenay oo isim ah liannahu ma jira ficil la yihahdo lasa yalisu wax la yihaaho ficil laga keena malaha marka kaasyaad baa laga dhigay kan horena khata waayo carabti maba laga maqlinbo athaani shardiga labaad an yakuuna alficlu thulaathiyan inuu yahay waay ficli tacajubka waxaa laga dhisay falaa yubnayaani lagama dhiso min naxwi daxraja waاnطalaqa waاstakhraja oo lama yihahda maa daxrajahu wama nطalaqahu maxaa tegid badnaysii lama yihahdo wa can abilxasan mana aqaa ninkaas wuxuu yahay jawaazu binaa'ihi in laga dhisayaa banaan buu iri min athulaathiyi laga dhiso almasiidi fiihi thulaathi asalkiisa hadduu yahay oy ziyaada ku jirto in laga dhisaa banaan bishardi xadfi zawaa'idihi in zaa'idkiisa laga xadfaa laakiin shardiga ayib oo hadda ficilkan inalaqa taluqa buu asalkiisii ahay markii ficil tacajub laga dhisayo maa atlaqahu maxaa tegid badnaysay waa la dhihi karaa saas uu leeyahy wa can siibaweyhi waxaa laga wariyay jawaazu binaa'i min afcala afcala in laga dhisi karo oo ficil rubaaci ah oo masiid bihamza a fii awalihi naxwu akrama wa axsana wa acطaa oo la dhihi karo maa acطaahu maa akramahu maa axsanahu athaalitثu midka saddexaad an yakuuna inuu ahaado waa ficilkii mimaa yaqbalu macnaahu macnihiisa wuxuu aqbalaa tafaawuta kala fogaasho falaa yubnayaani lagama dhiso afcal iyo afcil min naxwi maata wa faniya lianna xaqiiqatahumaa mowdka iyo tegitaanka waaxidatun wa wa inamaa yutacajabu waxaana lala yaabaa mima zaada calaa nadaa'irihi wixii asiga waxalka lamid ahay ka dheereeyo laakiin lama yidhaahdo maa afnaahu wamaa amwatahu ninkaa dhimashadiisa maxay la yaab leedahay lama yidhaahdo allahuma ina sakaraat lmowt si gaara ay u qabata in laleeyahay leeyahay araabicu midka afaraad an laa yakuuna mabniya lilmafcuuli ficilka majhuul inuusan ahayn waay falaa yubnayaani lagama dhisa min naxwi duriba wa qutila oo ma meeshii maa qatalahu maa darabahu maa adrabahu iyo maa aqtalahu meeshii laga dhihi lahay lama yiraahda maa udribahu maa uqtilahu lama yiraahdo alkhaamisu midka shanaad anlaa yakuuna ismu faacilihi calaa wasni afcala inuusan ahayna shardi a oo falaa yubnayaani lagama dhiso min naxwi camiya wa carija io wa shibhihimaa oo min afcaali cuyuubi daahira ah maa acmaahu wamaa acrajahu lama yidhaahdo maxaa yeelay isimkooda faacil ayaa acmaa iyo acraj ku imaanaya ko ayib waxaa laleeyahay sidaas oo kale walaa min naxwi sawida iyo waxamira iyo naxwuhumaa lagama dhiso oo min afcaali اlalwaani ah liannahu waa isli ciladii waa musanifka hadda alwaan iyo asoon waxbana dhihin inuu yidhaahdo kulligeed lianna asmaaa alfaacili minha afcal bay ku timaada walaa min naxwi lamiya wa dacija lamiya ma xasuusta macnaheeda dacija macnaha waa indho weynaaday waay iyo wa naxwihimaa oo min afcaali ilxilaa quraxda afcaasheeda ah alati lwasfu minha midka uu isimkeeda faacil ku imaanayo calaa wasni afcal fiiri inta hadda maanta uu soo wada tiriyo dhan ficla tacajub lagama dhisi karo lianna aisma alfaacili minha calaa wasni afcal marka afcal oo ficli tacajubka ah iyo isimkii faacil aa isku mid noqonayo sidaasaa marka istibaaha laga ilaalinaya liannahum qaaluu waxay dhaheen min dalika acmaa camiyadii isimkeedii faacil acma nin indhala wa acraj nin oo jiis a ah, wa aswad nin madow wa axmar nin gaduudan wa alma wa adcaj mid indha waaweyn intaasay noqotay lagama dhisi karo intaasoo dhan lagama dhisi kara isim maxaan ku dhaha ficla tacajub liannahu waxaa weeye isimkii faacil iyo ficli tacajubkiyaa isku darsamaya ka cabsashadeeda awgeed yaan loo dhigsi karin baa layidhi hadda fiiri musanifka shuruuddan shanta intuu ku sheegay shuruuddii uu hore kusoo sheegay matnigaa ka badnayd oo hore waxaan ku soo niriyey ficilka inuu taam yahay shardi ficil naaqisa lagama dhisi karaan hore u soo niri shuruudiya midkeeda lixaad waay oo kaanay akhawaadkeeda maa akwanahu wamaa amsaahu lama dhihi karayo ayib marka almuhim calaa hadihi shuruud iyo gayruhaa haddii marka waa shardiga oo asaasiga waxa weeyaan ficla tacajubka haddii shuruudi laga waayo oo in ficla tacajub laga laga dhisa la rabo waxaa lala imaanaya la yidhaahdaa ashadda iyo ashdid baa lala imaanaya mathalan kulu ismin kulu ficlin lam tatawafar fiihi shuruudu tacajub haddii la rabo in tacajub laga dhiso wax lagu gaaraa jirto arrintaas jawhar bay ahayd musanifki inuu sheegay ahayd mathalan hadda ficilkan istakhraja maadaama uu thulaathi ka badan yahay ficil tacajub lagama dhisi karo maa istakhrajahu lama dhahayo haddii loo baahda marka waxaa leeyahay ashaddaa la keenaya maa ashadda istikhraajahu ficilkii shuruudda aan oofsanin masdarkiisana waa la keena asoo mansuuba ficilkii shuruudda waayna bedelkiisa ashadaa la keenaya maa ashadda istikhraajahu wa ashdid biistikhraajihi a laleeyahay mathalan inطalaqa aad rabtaa inaad ficli tacajub ka dhistid waxaad leedahay maa ashadda inطilaaqahu sidaasaad leedahay wa ashdid aw ashadda u shibhuhumaa yakhlufu maa bacda shuruudi cadima uu ibnu maalig yidhi ficil kasta oo shuruudda loogu tala galay tacajubka laga waayey waxaa lagu gaaraa ashadda oo afcala booskeedii gelayso iyo iyo ashdid oo ficilkii afcil booskeeda gelayso markaasaa kii shuruudda waay baa la keenayaa bimathaabati ismi اlmansuubi yaa lagu keenayaa marka sidaasaa la samaynaya taas waa muhim waa ficli tacajubka dhamaystiray u tahay wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin